ثم بعد عشر مسنة ثم القياس أجري وللعراق بعد الأربعين جزء لما زاد إلى الستين والأربعون مبدأ الزكاة لغنم فاحكم إذا بشات وبعد ضعفيها بشاتين وزد إن مئتين تعد أخرى لا تحد fain tafi lmi'uuna arbacan fahud shaatan likuli mi'ati walaa tashud wاctuda bالصigaari liljumhuuri wafi lmuxallى baaxa bالnakiiri likhulطaة cinda si wاlkuufi ahar fii nacami walibni shaaficin cabar washarطu da التأhiiri cinda maaliki an ymlika الniصaaba kulu maaliki wاlfardu fi الnabaati cushru in suqi min الsma wanisfuhu fi ma baqi in yktamil hamsata awsuqin walaa nisaaba liلnucmaani fiihi musjala wakuluhum yadumu nawca jinsi lijinsihi ka xinطatin wacalsi wamaaliku dama alqaطaani waatam qamxan bisultin aw shaciirin xiina dam wkhris calaa karmin wanaklin wamanac nucmaanu wasulha aw irubcata dac liaxmadi uma alcuruuda qawima waajriha kanaqdi fima qudima waqiila yucطi carada walilxasan zaka ladii ishtaraa bihi ay اhaman warcan nisaaba aakhira alxawli huna wاlxambaliyu fi jamiicihi rana wاlxanafi fi طarafayhi اctabara wada lahu fi kuli dii xawlin jara wlaa yuzakii maalikiyu lam yudir xataa yabiica wayusama almuxtakir waxawlu gayri naabitin wamacdini sharطun kada almacdinu cinda almusani waxawla aslin linitaajin qariri warcan nisaaba aakhira lilximyari wاribxu kalasli walilaxnaafi yacumu da fawaa'id alasnaafi wada lilasbaxiyi fi اlancaami wagayruhu cajalaha fi اlcaami wajaaza fi caamayni cinda axmada والحنفي يجيزه بلا مدى waxaynu ku guda jirnay nisaabkii asnaaftii zakawiga ahayd mid walba loo dhigay geelii baynu ka soo baxnay iyo dahabkii fidadii wuxuu yihi wa fii nisaabi baqarin khulfun loda nisaabkeeda khilaaf baa ku jira nuqila la soo guuriyey fa qaala qowmun qolo waxay tidhi ajrihii mujra libil halkii geela la marinayay mari oo shantii shaataa laga bixi tobankiina laba ari wahaakada cumar bn khadaab iyo jaabir ibni cabdillaahi iyo zuhri iyo saciid ibn lmusayib iyo abiqilaabe iyo hayrkoodba waa laga soo guuriyey oo xadiistan saxiixee bukhaariga iyo ku sugan lo-du kuma jirto laakiin lo-da in zake lagu leeyahay waa ijmaac xadiidkiina way ku jirtay waciidka sheegaysay qofkii aan zakada bixinaynin laakiin nusubtii nisaabyada xadiiskii ka hadlay lo-du kumay soo aroorin xadiis mucaadi bni jabal laga wariyo oo maqaal ku sugan yahay ayaa qolada jumhuurka aynu sheegi doonaa ay deliishanayaan marka aaaartii saxaabaduna waa iskhilaaftay saxaabadan qolyahanka sidanay iyagu yidhaahdeen halkii geela la marinayay baa la marinayaa maxaa yeelay lo-du geela ayay u dhoweydo markii hadyiga la joogay iyo udxiyadii iyo neefka markaa lo-da ah iyo neefka geeli waa kuwa isku midka ah halkaasay markaa uga qiyaas qaateen wa qiila min hamsiina farduhu ibtada waxaa kale oo la yidhi konton ayaa uu fardigeedu ka bilaabmayaa lo-o oo yacni kontonkii neef ee lo ah ayaa baqaro laga waajibinaya boqolkiina laba wahaakada camr ibni dinaar baa ayaa laga soo guuriyay inuu yidhi cumaashii cabdillaahi bni zubayr markii uu daabiirka amiirka ahay ee uu dhulka dhan xukumayay saasay u qaadayeen min kulli khamsiina waxay ka qaadayeen baqara marka ibnu xasmina taasuu doortay wuxuu ku dooranayaana xadiidkan soo socdayn sheegi doonana ma asixinin qoladaa horena qiyaaskoodii ma qaadanin lo-dii in sake lagu leeyahayna waa ijmaac in nisaab loo sameeyana laga maarmi maayo marka aqalu maaqiin wixii usuul fiqya laodhan jiray alahdu biaqali maaqiin ayuu markaa ku bineeyey wuxuu yidhi markaa eh, aqwaashii inta ugu yari waa konton oo kontonkaaba ugu badan xagguu ugu yaryahay ma wuxuu ugu yaryahay marka la eego xaggii camalka kolka qofkii konton haysta uunbaa zake laga qaada dee markaa intii zakada laga qaadaya baa yaraanaysa haddii laakiin soddon qofkii haystaba waa laga qaadi daa'iradii way sii ballaaranaysa haddii qofkii shan haystaba waa laga qaadina iyadana way sii ballaadhanaysa markaa kontonkaa ayaa aqalu maa qiilaan wa julluhum fuqahadii haddaba badi madaahibtii afarta ahaydna waa kamide min aalaaiina bada a weyaan hamsadii oo la takhfiifiye waxa ay ka bilaabayaan nisaabka zakada locda soddon bay ka bilaabayaan masiiran ilaa xadiidi mucaadi bni jabalin radia allahu tacaala canhu in nabigu calayhi salaatu wasalaam yaman markuu u diray uu markaa faray in eh, soddon kasta oo lo uu tabiic ka qaado afartankiina musinna ka qaado fakud tabiican haddaba kan markaad ku socoto jumhuurku ay qabaan fakud waxaad qaadataa tabiican dibi eh, sanad jiray ama tabiica dhideg laga dhigan oo kasii fiicantahay uma bacda cashri toban kadib waa markay afartan noqoto musinatan qaalin lo ah oo markaa laba jira ah qaab oo iyadu dhadig uma alqiyaasi ajl sidaa qiyaaska u dareeriyo min kulli alaaiina tabiican wa min kulli arbaciina musinatan weey wixii intaa udhexeeyaana waqas buu noqonaya وللعراقي بعد الأربعين جزء لما زاد إلى الستين وللعراقي أبو حنيفة رحمه الله تعالى وحوصقنا ضي بعد الأربعين عفرتا ككذب جزء qayb limaa zaada wixii soo kordhaba ila sitiina ilaa lixdanka laga gaarayo lixdankii waa laba soddonaado iyadu waa laba tabiic weeyaan laakiin intan ka sokaysa ee afartankii iyo lixdankii udhexey sagaaliyo tobankaa udhexeeya jumhuurku waa waqas bay leeyihin abuu xaniifa wuxuu leey waqas ma aha ee koob iyo afartan markay noqoto waxaa waajibi musinna iyo juzun min arbaciina juzan min musinna hal musinno saca soo kordhayna waxaa ka waajibaya musinadiiyo afartan loo qeydiye meel ahaa de isagu qiimahan waa ogolaa dee qiimaba la bixin labiiyo afartan markay noqotona musinadiiyo musinadiiyo afartan loo qeybiyey laba qaybood baa ka waajib wahaakada ilaa markaa sagaaliyo kontonka laga gaari lixdankii marka la gaarana laba tabiic bay noqonayaan saasuu markaa isagu uu yiri oo zaada fii bixisaabihi laakiin de jumhuurku xadiidka daahirkiisiiba ay qaateen waana saaxiibaynkiisusay ku tegeen abu yuusuf iyo maxamed ibn xasan jumhuurkay la socdaan wa bihi yuftaa cinda alxanafiy qowlkaa saaxiibeynka ayaa fadwada xanafiyaduna ay tahay wlrbacuuna mabdau zakaati bianamin arigii zakadiisu halkay ka bilaabmaysaa waa afartan waa bilijmac wey faxkum idan bishaati halkaa markaa waxaad xukuntaa neef ariya shaati marka lama ah waa neef ariya wuxuu noqon karaa eh, lax buu noqon karaa wan buu noqon karaa ri noqon karaa orgi buu noqon karaa laakiin fuqahadu waxay marka ariga la sakaynayo dhadiguunbaa la bixinaya marka maxaa isku soo haray laxdii iyo ridii baa isku soo haray wa bacda dicfayhaa marka laba intaa labadeed la dhaafo yani intaa intaa labadeed maaha yani intaa iyo labadeed bacda dicfihaa maaha wa bacda dicfayhaa afartankii oo laba jeer la sii laabay markaa waa boqolyo labaatan bay noqonaysaa soo maaha markaad dicfayn ku darta afartankii boqolyo labaatan kadib markaa kadibkii muxuu noqonayaa boqol iyo labaatan iyo kow wa bacda dicfayhaa marka iyada markaa waxa weyaan labadeed lagu daro kadib bishaatayn waxaad ku xukuntaa uxkum bishaatayn laba neefoo adhi ee la bixinay wasid waxaad kordhisaa in haddii tacdu miatayni geelu haddii adhigu haddii laba boqol uu dhaafo ukhraa mid kale oo saddexaad waxa soo kordhi oo laa taxid ha ka baydhin xukunkaa lagu sheega sidaa u qaado laba boqol iyo kow saddex markaa neef bay noqonayaan fain tafilmiuuna hadday buuxsato boqolaalku eh, haddii ay noqdaan arbacan afar afar boqol arigii uu noqdo fakhud waxaad qaadaa shaatan likulli miatin boqol kastaba neefku qaad inta ka horeysana laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol sagaashan iyo sagaal waa saddexdii laba boqol iyo kow waa waqaska ugu dheerbaad laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol sagaashan iyo sagaal saddex adhigan baa laga qaaday afar boqol markay noqdo ayaa boqol boqol loo kala jibinay iyo wixii kasii dambeeya boqol kastoo aan buuxsamin waxba laga qaadi maayo afar boqol iyo sagaal iyo sagaashan afarun baa laga qaaday fa inta filmiuuna boqolaalku haddii ay buuxsamaan arbacan afar haddii ay u buuxsamaan afar boqol ay noqdaan fakhud shaatan likulli miatin boqol kastaba shaata u qaad walaa tashuda hashaadoon subax ka bacul wactudda bisiqaari liljumhuuri wixii yaryar maylihii iyo baraarkii maqashiiba iska dhe si guud jumhuurku way tirinayaan oo tirada way ku darayaan wa fi lmuxallaa baaxa binnakiiri muxallaha dhexdiisa mid ilaa waad garanaysa waa ibnu arrintaa wuxuu ku iclaamiyey inkiraad iyo diidu oo waa inkiray arrintaas jumhuurku kuwa yaryar tirada way ku darayaan xaggii inciqaadu xawlka xawlkiimu buntabi iyagoo arig maarata uu isku jiro wax waaweyn iyo wax yar isugu jiro sidoo kale marka xawlkii uu go'o iyadoo arigii ama degeelina waa lamid lodiina waa lamid maaragtay waxa weeyaan ay wax dhaleen oo maalintii xawlka ka horre xawlka buuxsami lahaa maalintii ka horreysay ama toddobaadkii ka horreeyey wixii dhashay marka xawlka buuxsamo waa lagu tirinaya isagu markaa taa wuu diidan yahay oo nacudu calayhim asaklata walaa naakuduha hadalkii cumar ayay markaa jumhuurku qaadanayaa waxarta waan ku tirinaynaa asakla waxartana way noqotaa nayshana way noqotaa waa un waa neefka ariga yar ama ida ha noqdo ama riya ha noqdee marka taa waan ku tirinaynaa buuli laakiin kama aqbalayno kama qaadayn marka isagu ma qaadanin ibnu xasmi raximah llahu tacaala rasuulku wuxuu yidhi fii arbaciina shaatan shaato shaatana waxaa la yidhaahdaa neefka weyn markaa afartan shaata baa la yidhi tan yarina markaa shaat lama yidhaahdo likhulatin cinda siwa lkuufiy ahar fii nacamin walibni shaaficin cabar likhulatin isku jirka waxa u sugnaaday aharun saamayn cinda siwa lkuufi wixii ka soo haray xanafiyada agtood fii nacamin bay saamayn ku leedahay isku darku xoolihii noolaa geel iyo arig iyo lodii isku jiray isku jirkaasi ee dadka kala duwan ay kala lahayn baa laga hadlayaa isku jirkaasi saamayn buu yeelanayaa markaa nadmigu saamintu say noqonaysa dee kamu hadal kutubtii horea lagu soo ogaaday saamintu say noqonaysooo waa in wixii isku jiray loola dhaqmo sidii xoolo qof kelihii uu wadaleeyahay marka halkaa dee tafaasiil fara badan iyo waxa qof toban neefaa uu lahaa in laba neefna uu kaa u geeyo laba kalena mid kale u geystay saddexna mid ku darsaday neefna mid ku darsaday maxaa la yeelaya in howlahaas dee xagga madaahibtaynu u daynaynaa shaaficiyaduna aad bay u tafsiiliyeen halkaasi marka inay saamayn yeelanayso baalka lagu sheegayo waxaasi ee isku jira laga soo qaadayo geel qof quri wadaleeyahay waa xoolihii noolaa taa wixii aan xanafiye ahayn baa isla okol xadiiskuna wuu tilmaamay xanafiyaduna xadiikaa kumay qancin madluun mafhuumkiisa deetana asalkiibay u noqdeen in qof walba xoolihiisa sakadiisa isaga lagu leeyahay qof walbana isaga si gaara loo xisaabinayo xadiikana markaa may qaadanin laakiin xadiika waa xadii muxadisiintu ay sugayaan walibni shaaficin cabar ina shaafic agtiisa waa imaamu shaaficiye cabara wuu gudbay aarkaasi saamayntaasi way gudubtayo kumay ekaani maashiyadii maashiye iyo keyrkeedba way saamaynaysaa oo inagii markaynu dahabkii ku jirnay lahayd wa cindahu mushtarakun kamaali maali fadi imaam e, shaafici agtiisa xoolihii mushtaraga ahaa sidii wax qof quri wadaleeyay waa kii ula dhaqmayay dahabkii halkanna waa sidii oo kale wixii la wadaleeyahay iyo wixii isku jiraba intaba saamayn bay ku yeelanaysaa isaga agtiisa khuladu qowlka muctamadka ah sidaa daraaddeed dahabkii isku jiray dahab eh, markii hore mushtarak baynu ka soo hadal ku aan mushtarak ba ahayn xoogaa yaroo yaroo dahab aad u adeysatay oo aan eh, gaadhin nisaab haddii markaa khaslad aad ku ridato qof kale leeyahay oo isagana waxoogaa aan nisaabkii gaadhin ay ugu jiraan oo halkaa meel lagu xifdayo oo lagu ilaalinayo shaafici wuxuu ku waa laysku daraya waxaan waa laysku sakeynaya sidii arigii xerada ku wada jiray oo kale wuxuuga qiyaas qaadanaya halka qolyaha kale qiyaaska ama ogola xanaabiladii eh, iyo maalikiyadii ma ogola qiyaaska waxaana leeyihiin waa qiyaasun maca alfaariqo maashiyadii isku jirku marna dhib buu keenaya marna dheef buu keenaya oo haddii labaatan iyo labaatan ariga ay isku darsadaan dee u cuslaynaya oo ku waajibinaya marka hore sika lagu lahay haddii afartan iyo afartan ay isku darsadaan mid walba halkuu neef ka bixin lahaa hal neef bay isla bixinaya markaa marna culays buu keenayaa marna fudayd buu keenaya laakiin wixii ka soo haray maashiyadu waa culays fududaynba male marka waxay idhaahdeen saamayn kuma yeelanayso khuladu wixii aan ahayn ariga iyo geel iyo lood khuldadii haddaanay saamayn noqonin ishtiraagiina waa saasoo kale marka oo in la wada leeyahayna iyaduna iyaga agtooda saamayn ma laha laakiin shaaficiyada in la wada leeyahayna saamayn way leedahay oo dahabkii la wada lahaa waa la laysku xisaabinayaa Eh, ganacsigii la wada lahaa waa laysku xisaabinayaa jumhuurkii waxay leeyiin ganacsigii la lahaa laysku wada xisaabin maayo oo qofkii wax yasheer yari meesha ugu jiray oo aan isagu sakaba gaadhaynin oo maaragtay wixiisu sakabiba uu ka yaraa shirkadii marka ay isasakaynaysa ninkaa sheerkiisa way ka saaraysa oo sakadii ay bixinayaan ninkaa intiisii wax zakaa laga bixin maayo inahka ayuumbaa la sakaynaya xoogaa culays xaggii xisaabta ah ayay keenaysaa taa jumhuurku tan shaaficiyada dee xaggaa xisaab ahaan lagayaaba inay sahlanaato laakiin waa laga badan yahay oo jumhuurkii waxay leeyihiin qofkaa sheekiisu aanu zake goys ahayn zake lagu yeelan maayo wuxuu yii likhulatin cinda siwa lkuufi ahar fii nacamin nimcoolidii wey walibni shaaficin cabara wuu gudbay oo asnaaftii kale ayuu gudbay wa sharu da tahiiri cinda maaliki an yamlika almisaaba kullu maaliki wa sharu da tahiiri saamaynta khuladu ay leedahay waxaa u shardiya cinda maaliki imaam maalik agtiisa an yamlika nisaaba kullu maaliki mullaagta mid waliba waa inuu nisaabihiisu gaarsiisan yahay oo tusaalihi aynu bixinay labaatan iyo labaatankii laysku daray afartanka noqday maalikiyada agtooda khuladaasi saamayn male markaa iyaga agtooda cuslayntii xaggay ka iman kartaa waxay ka iman kartaa laba qof oo maalan uu midihaystay toban geela midna uu shan iyo toban haysta dee maarata markii hore ari baa waajibayay lakiin markay isku daraan neef bintu makhaad ayaa ka waajibaysa tusaalaha xagga maaliya saasuu noqonay oo iyagu waxay leeyihiin haddii aan nisaabkii maaragtay eh, mulaagda qaar gaadhin khudadaasi saamayn ma yeelanayso qolada kalunbaa gaarkood loo xisaabin haddii ay nisaab gaadhaan ah, xoolooda ay gaarsiisan yihinna waa laga qaaday haddii kalena waxba la qaadi maayo والفرض في النبات عشر إن سقي من السماء ونصفه فيما بقي إن يكتمل خمسة أوسق ولا نصاب للنعمان فيه مسجل هل كان وحكا هذا نصابكي نباتك ثمار إيو إيو حبوبة وحولي والفرض في النبات يبقى واجبك والفرض في النبات النباتك واجبك كبحيا عشر waxa weeyaan boqolkiiba toban ama tobankiiba hal in suqiya waa haddii laga waraabiyey min asamaacirka iyo wixii lamidka ah sida webiyadii iyo ilihii iyo waxyaalihisaasa wa nisfuhu nisfulcushri baa ka waajibaya fii maa wixii soo haray ee xoog lagu waraabiyey iyo xoolo la geliyey waraabintiisa labada jeerba waa in yaktamil khamsata awsuqin cushrigiiyo nisfulcushriguna waxay waajibi uun hadduu nisaadkii gaadhay waxaa soo goay oo shan wisqi ah saddex boqol oo saac weyn markaa marka burigii laga xisaabimaarata kiiloga loo bedelo lix boqol iyo labiyo toban kiilo oo dhadhow ayuu noqonaya waxyaalaha kale lakiin ka ridwanaanaya wuxuu isku culays ma aha wasligani waxaanu sheegnaa waa kayn waa miis kiilowgiina waa waa culayskiibu isagoo ictimaaday marka wixiina isku culays ma aha marka had iyo jeer waxyaalahan ay fuqahadu cashiriinta ay sheegaan oo kiilogii ay kusoo qadarayaan waa burkii jayidka ahaa marka waxawe qamadiga fiican ee dhexe marka markaa lagu xisaabiye weeyaan waxyaalihii kale markaa iyaga loo ogaado dee waxaa loo baahanaya in mikyaal la sameeyo yani weel la sameeyo weyn oo lix boqol iyo laba iyo tobanka kiilo ee qamadiga ah ku filan oo leeg markaa kadibna waxyaalihii kale markaa lagu miiso waxay markaa noqon kartaa qaarna inay ka bataan baa dhici karta qaarna inay ka yaraadaan baa dhici karaysa wuxuu yii wlfardu fi nabaati cushrun in suqiya min asama wa nisfuhu fima baqiya xadiiskiinta saxiixaynka ayaa eh, ku sugan waana lagu ijmacsan yahay xagga waajibka intana laysku khilaafsan yahay xagga nisaabka oo in yaktamil khamsata awsuqin waa haddii shan wasqi uu markaa gaaro sida iyadan maskii saxiixaynka ku sugnaa uu sheegay walaa nisaaba lilnucmaani fiihi musjala wax nisaab a ah ma laha nabaadku abu xaniife agtiisa suqiya maaratay bisama aw biayri sama imaar ha noqdo ama zuruuc ha noqdo ma laha nisaab ma laha lannu saynu sheegnay wuxuu leeyahay waa xaqu lardi wa mima akhrajnaa lakum min alardi marka xadiidkii saxiixaankiisay ka yeelayaan laysa fii maa duuna hamsati awsuqin sadaqa qaaciday ka leeyihiin waa xadiis aaxaada ah waxa weeyaan haddii markaa uu wax soo kordhiyo xadiidkii aaxaadka naski buu noqonaya alziyaadatu cala nasi nasku walaaxaadu laa yansakhu mutawaatir marka iyagu halkaasi taaka taagay wakulluhum yadumu nawca jinsi lijinsihi ka xindatin wacals wakulluhum fuqahadii dhammaan yadumu wuu isku geynayaa nawca jinsi jinsi noociisii lijinsihi wixii la jinsiha uu ku daraya yacni gallaydii iyadoo lafteeda anwaaca dadkan beere qaarkood waxay sheegeen dhowr iyo toban nooc tahay marka waa la ysku wada daraya weliba gelayda iyo tan yaryare iyada manaha masagaa tidhaahdaa dadka qaarkoodna garow bay idhaahdaan haruur waxaasoo dhan yafcalowga duraa la ysku wada yidhaahdo waa isku jinsi waa laysku wada daraya taa yaryar iyo tan waawen waa laysku daraya ximaskii anwaacdiisii kala duwanaa ciddii markaa sake u tiisi yaryarayda inagu inta badan aynu arki jirnay iyo tan waaweyn carabiya meel waxaasuna waa laisku wadadaraya qamadiga anwaacdiisii kala duduwanaa waa laysku daraya wa kulluhum yadumu nawca jinsi lijinsihi timirtii anwaacdeedii kala duwaneed waa laysku dari ka xintatin wa xintadu waa qamaddigii calsigana culamada qaarkood waxay ku fasiraan kan ay dadkeenu yidhaahdaan sareenka laakiin bal hubin badan buu u baahan yahay waa nooc qamadiga kamida ah bay fuqaadu leeyihin inuu eh, yani xaggii heedana wax ka shabaha oo agga eh, maarata qamadigu waa ka yar adag heeduna waxay leedahay eh, markaad dhadhaminayso amaad cunayso way sii siibanaysa xaggaa sii siibashada wuxuu ka shabahaa bay yidhaahdeen shaaciirka sidiisa kalena wuxuu u egyahay oo uu kamid yahay dadee xintadii haaficduna kuwa isku khilaafay cal sugma nooc gaara mise halkanala raacinaya mise shaciirkaala raacinaya wa maalikun dama alqaaani imaamu maalik waxyaalaha qaaanida la yidhaa gebigoodaba isku qaaday qaaanidu waa xubuubkan la cuno ee maarata labada lakaba isku dhegana digirta iyo fuulka baalkan faasuulyaha la yidhaahdo waxyaalaha dad waa laba lakabo ayuu u kala dhici karaya oo isku naba weeyaan waxaasaa qataani la yidhaahda kuwa noocaasa gebi ahaantoodba isagu isku qaado qolyaha kale laakiin iskuma qaadayaan fuulkiina gaar bay ka dhigayaan digirtii iyadana gaar bay ka dhigayaan tan yaryar teeda cas iyo teeda cad waa isku dari iyaga iyada laakiin e, faasuulyada la yidhaahdo laakiin fuulkii waa ku dari maaya maali isagoo isku daraya qataanidoo dhan wa atama waxaa kaluu ku buuxiyey qamxan qamxigii wuxuu ku buuxiyey bisultin cafwan sultiga weeyaanka sida shaciirka leh muxuu ahaaye siisiibadka maaha calsiga calsigu waa nooc qabantaya ka mida bay leeyi isku khilaafaan shaaficiyuna waa sultiga calsiga maaha qamxan bisultin sulti qamxiga waa lagu darayaa dul maalik aw shaciirin ama shaciirna waa lagu dar saddexdaba waa la isku darayaa buli markaa qamxigii iyo shaciirkii iyo sultigii isagu intaa isku wada buuxinaya jumhuurkuna qamxiga iyo shaciirka toos bay kala saaraya waayo xataa axaadiistii ribada dee gaar baa loo kala sheegay sultigana way isku khilaafayaan ma qamxigaa la raacinayaa ma shaciirkaa la raacinayaa ma nooc mustaqilaa laga dhigaya waa ka ay leeyihiin labadiibu udhexeeya xaggii midabkana kan weegya xaggii dhadhanka iyo maaragtay taasna shaciirku weegi wuxuu yidhi wa atama wuxuu ku buuxiyey qamxan qamxigii wuxuu ku buuxiyey bisultin buu ku buuxiyey aw shaciirin ama heed buu ku buuxiyey xiina dama markii uu ku daray ayuu ku buuxiyo nisaabkii uu isku buuxinaya haddii kana qayb laga helay kana qayb laga helay oo midna aanu nisaab gaadhay uu isku buuxinay wakhris calaa karmin wanaklin wamanac nucmaanu waulhaa wirubcata dacli axmedi wakhris qiyaas midhihii calaa karmin karmiga saarnaa waa geedkii canabka geedkan canabku ka baxo ayaa karmi la yidhaahda sida geedka timirtu ka baxdaba nakli loo yidhaahdo laakiin nahyi baa ku soo arooray in karmi geedkaa lagu magacaabo wakhris calaa karmin ku eh, cabir oo qiyaas midhihii saarnaa geedkaa canabka oo waxaad markaa qiyaasaysaa inta eh, inta kiilo maalan bynmuqdatan iska timaadno inta kiilo ee cinab ee kasoo go-aysa iyo hadhow markay zabiib isu bedesho inta kiilo ee zabiib ahaan ay noqonayso markaasaa la doonaya inay nisaabkii gaadho iyadoo zabiib ah. saasaad markaa u qiyaasaysaad eegeysaa in markaa nisaabkii ay gaadhaysiiya kale hadday gaadhana inta ay noqonayso si wixii ka waajibaya loo soo saaro wa geedkii timirta ahaana waxa hadda saaran ee rutabkaa ah, ayaad iyadana qiyaasaysaa inta ay noqonayso hadhow markay timir noqote engegtana intay markaa ay noqonaysaad iyadana qiyaasaysaa si waajibkii looga soo saaro wamanaca nucmaanu abu xaniifa raximah llahu tacaala kharsigaa wuu diiday waa takhmiin buu yidhi iyo malamalayn marka in male dadkii xuquuq looga qaado loogu waajibiyo ma ansaxaysa wiila waa in la sugo ilaa iyo inta ay maaragtay saasi dhacayso oo wixii maarata engegayo laakiin de culays baa ku sugan dadkii rubarkii isticmaalaan bay doonayaan cinabkii lama sugayo intuu wada zabiib noqonayo isagoo cinaba inay dadka cunaan bay doonayaan marka waa loo baahan yahay saas daraaddeed axaadiista way ku soo aroortay in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu markaa raggii kharsinayay uu dili jiray wthulha wirubca tadacu liaxmadi wa waxaad ka tegi athulha saddex meeloodoo meel baad ka tegi aw irubca ama rubc baad ka tegi liaxmedin cinda axmed oo xadiis baa ku soo aroortay idaa harastum fadacu hulusa fain lam tadacu hulua fadacu rubc haddii markaad markaad karsigii samaysaan waxay qiyaastaan saddex meeloodo meel tuwa ama afar haddii aan taa samaynayna afar meeloodoo meel boqol kiiba shan iyo labaatan marka xadiidku saxex ahaan waa hadal baa ku sugan xagga macnihiisa laftiisana qaarba maarata shaafiyado kale hadal bay ka keeneen oo waxaan laga tegayn zakadiiba lagama qaadaya miya mise waxaa loo jeedaa inta kale zakadeedana soo qaada uluka ama rubca zakadiisana u daaya ilan ehel baa ku xidhan qaraabay leeyihiin dad eeganayaa jira ha ka soo qaadina taas iyagu ha qaybiyaan uluka ama rubca zakadooda iyagu ha qaybiyaan u daaya macnahana waa ixtimaalayaabay leeyihin marka shaafiyada laftoodu dee qowl axmed waafaqsan wuu jiraa laakiin muctamadku waa sidaa jumhuurku ay qabaanoo wax laga tegayaa ma jiro uma alcuruuda qawima waajriha kanaqdi fi ma qudima waqiila yucطi caraضa walilxasan zaka ladii ishtaraa bihi ay aman waa ganacsigiiba kale isagana misaabkiisi wiiisi laga hadlaya wuxuu yihi uma alcuruuda alaabtii ganacsiga curuud waa bidami lcayn waa jamcu cardin biiskaani ra carad baa isaguna jira carad baa waxaan adduunyada yaallo oo dhan turiiduuna carad addunya cardi marka la yidhaahdana waa alaabta la gado lacagtu markaa ma soo gelayso cardi marka la yidhahdo alaabtu ma soo gelayso laakiin carad marka la yidhaahdo waa l wixii adduunyada yaallayba carad noqonaya kan marka ayaa jamciisu curuud buu yahay cardiga bisukuuni raaga marka curuudii waa alaabtii ganacsiga qawimaha taqwiimi qiimeed qiimayn ku sameed waa goorma waa markii dabcan waa akhirulxawl kadib markii sanadkii uu go ayaad qiimayn ku samaynaysaa wa ajrihaa waxaad markaa marisaa ka naqdi halkii ay mari jirtay lacagtu dahabkiiy fidadu wixi ay mari jirtay axkaamtooda de markaa waxaweye nisaabkii iyaga ka waafaji